alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaa'i walmursaliin sayidina moxamedin wcalaa aalihi wasaxbihi wasalam allahuma anfacna bima callamtana waclimna maa yanfacuna wasidna cilman yanfacuna walxamdu lilah cala kulli xaal waxaynu ku jiray shuruuddii salaaddu ay lahayd siiba shuruudu sixa salaaddii loo shuruuddii loo shardinayay salaadda ansixiddeeda waxau inoogu sheegay sheekhu inay lix shardi tahay kii koowaad oo wakhtiga salaadda garashadeeda iyo qiblada inuu qaabilo ayaynu soo marnay wa satru satrulcawra ka saddexaadna waa cawrada asriddeedii ka afraadna waa tahaaratulxadatayni labadii xadadku waa inuu ka taahir yahay ka shanaadna waa tahaaratu najaasa najaasadii waa inuu ka daahir yahay fi hawbi maradii walbadani jidhkii walmakaani iyo meeshii uu ku tukanayeba ka lixaadna wa macrifatu furuudi salaa salaadda faralyaalkeediiyo wa sunanihaa garashadeeda ayaa iyaduna shardi ah waxaa sheekhuu leeyahi raximah ullahu tacaala shardiga saddexaad ee salaaddu ay leedahay wa satru lcawra waa cawradaa surideedii waayo nebigeennu sala allahu calayhi wasallam wuxuu yidhi isagoo siiba xagga dumarka ka hadlaya laa yaqbalu lahu salaata xaa'idin ilaa bikhimaarin ilaahay ma aqbalayo salaad haweenay gaadhay da'da xaydka ilaa khimaar iyo wixii ay markaa madaxeeda saaraysay ay ku qarinaysay mooyaane si kale oo salaad looga aqbalayaa ma jirto xadiidkii kale walow culimmada qaar ay daciifin jireen waa kii isagana nebiga sala allahu calayhi wasalam la weydiinayay ruuxa dumari ma ku tukan kartaa dirac iyo khimaar markaasaa nebigu sala allahu calay slm markuu uu yidhi haddii diracu uu yahay mid saabiqa oo gomadaheeda xaggiisaa dambe iyo lugaheeda qarinaya waa ay ku tukan kartaa markaa shay cawrada iyo jirmigii markaa jidhka qarinaya waa inuu yahay shay markaa qofka koobayana waa inuu yahay wa tahaaratulxadatayni rugniga shardiga afraadna waxa weeye labadii xadad kii yaraa iyo kii weynaa waa inuu qofku ka daahir yahay oo haddii uu helayo dee biyo uu kaga daahirsadaa haddii uu biyo waayana dee uu gebagebaysaayo cammuuddii uu ku gebagabaysaa waya xadiidka saxiixa imaamu muslim warinayo nebigeennu sala allahu calayh wasalam wuxuuhi laa tuqbalu salaatun bikayri tahuur lama aqbalayo salaad aan tahaaro lahayn oo qofku aanu tahaaro qabin lama aqbalayo waxaynu soo marray qofku haddii uu biyeyo ba waayo faaqidu tahurayn baa la yidhaha isagu lixurmati alwaqti ayuu u tukanayaa wa tahaaratu najaasa ka shanaadna waxa weeye najaasadii aan macfiga ahayn waa inuu ka daahir yahay fi sawbi marada walbadani iyo jidhka walmakaani iyo meesha waa in marada oo looga jeedo wax alliyaalyo waxaa qofka musalligaa dee ama uu sito ama uu xidhaya ama taabanaya waa inay daahir yihiin badankiisa iyo jidhkiisu waa inuu isageena daahir yahay oo nijaasooyinkii aanu lahayn makaankii iyo meeshii uu ku tukanayeyna meel daahir oo aan nijaas lahayn waa inay tahay dee marka uu awoodayo way xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan haweenaydii faadiya binta abi xubaysh ee dhabar furanku ku dhacay nebigu sala allahu calayhi wasallam wuxuuhi marka xaydkii uu soo qaabilo salaada ka teg marka uu jeestana fakhsilii canki dama dhiigga iska maydho wasalli tuka ayaa nebigu sala allahu calay wasalam yidhi markaa saddexdaasiba <clears throat> qofka waa inay daahir u yihiin waxaa kaloo uu ka lixaad isagana ka dhigay wa macrifatu furuudi salaa wa sunanihaa waa inuu garanayo qofku faralyaalka salaadda iyo sunnayaasheeda waa inuu garanayaayoo bimacnaa dee salaaddan uu tukanayo yuu noqon inuun markaa mid iska jeesanayee dee wixii farale ay leedahay ama arkaan in laga maarmaana iyo sunnayaasheedii dee waa inuu kala saarayaa li'annahu niyada dee u horraysa ee shardigaa waxaa shuruuddeeda ka mid ah alcilmu bilmawiy qofku waxaanuu niyoonaya inuu cilmiyo aqoon u leeyahay haddii aannu waxaanuu niyoonayaba aanu garanaynin dee salaaddiisii markaa ma ansaxayso niyadiisima ansaxayno haddii niyadiisu ansax salaaddiisi ma ansaxayso markaa waxay yidhahdaanun haddii aanu qofku dee hadduu aqoon leeyahayna waa inuu kala saaraa oo dee salaadda qaybaheedii oo dhan iyo waxyaalihii looga baahnayo dhan kala saaraa haddii qof aan aqoon lahaynuu yahayna waa inaanu faral mucayan oo faralyeelkeeda ka ah sunne aanu ictiqaadinin ee urmayaa markaa dhammaanteed inay faralyaal wadayihiin ama badhfarayae badhna markaas sunnayaal ay yihiin qofka markaa iska caamigaa ah intaas ayaa ku filan bay yidhahdeen haddaba cawradii ayuu waxoogay markaa inooga soo celiyay sheekhu wuxuuhi waa cawratu alrajuli ama ninka iyo addoonta cawradoodu maa bayna suratimaa wa rugbatihima waa xuduntooda iyo jilbahooda inta u dhaxaysa wacawratu lxurati gabadha horta fi salaati salaadda dhexdeediiy waa cinda alajaanibi rag ajaaniba marka ay ag joogto waa jamiicu badaniha jidhkeeda oo dhan ila alwajha walkafayni wejiga iyo labadaa kaf ama labadaa jaraqlay ee gacanta intaa hore mooyaane wa cinda maxaarimihaa marka ay haweenaydu la joogto maxaarimtii raggii aan geeyaynin cawradeedu maa bayna sura warukba waa xudunta iyo jilibka inta ka dhaxaysa cawradaa la asturayo ayaa iyo qaybihii dadka ayaa sheekhu halkan inooga soo celiyey markaa wuxuu waa wa cawratu alrajuli amati ninka cawradiisa iyo gabadha addoonta ahi aan xorta ahaynin fuqahada in badanoo ka midii isku cawro ayay ka dhigaan wacnaa maa bayna suratihimaa xuduntooda iyo wa rugbatimaa jilibkooda inta u dhaxaysa ayay markaa cawradoodu noqonaysaa xadiid xasanoo abu daa'uud uu warinayo ayaa tilmaamayey maa bayna surati wa rugba cawra inay markaa xudunta iyo jilibka inta u dhaxaysaa ay cawro tahay waxaa kaloo isagana xadiid warow daciif baade ay leeyihiin shawaahid ayuu leeyahay cawratulmu'mini maa bayna surrati wa rugbatihi waa xudundiisa iyo jilibkiisa inta u dhaxaysa cawradiisu marka waxay leeyihiin ninkii weeyaan taasi addoontana waa looga qiyaasanayaayoo maadaama oo dumarka addoomyo aanay madaxa qarinne ay markaa madaxqaawanida iskaga socdaan iyaduna markaa ninkii ayuunbay xaggaa salaadda kala mid noqonaysaa laakiin waa masalo runtii fuqahaadu ay in badan oo ka midii sida ay ku tegeen laakiin culimmo badan oo kalena arrintaa markaas ay naqdiyeen oo ay ka hor yimaadeen ibnu xasmi oo kale ayaa markaa wuxuu laha raximah ullahu tacaala cawratu alamati fi asalaati wa fi nnadari kaalxura cawrada haweenada addoonta markay salaadda ku jirta iyo marka xagga eegmada ajnebi eegayaba gabadhii xorta ahayd bay la mid tahay li'anna tabiica waaxida waalkhilqa waaxida wa diinullaahi waaxid buu idhi dabeecadan labada dumara tan xorta iyo tan addoonta ahi waa isku mid khilqada iyo abuurkanu ilaahay u abuurayna waa isku mid ilaahay diindiisina waa mid riqiguna waa wasfi khaarij oo ka baxsan xaqiiqadeeda iyo maahiyadeeda ka baxsan wax daliilahoo loo hayo oo lagu kala saaraana ma jira markaa ibnu taymiye culimo fara badan oo kale ayaannu markaa masaladaasaa ku raacay dhowr jeer ayaanaynu tilmaannay halka markaa khad'aasi uu ku salleeyahay ee uu ka yimi wa cawratulxurati gabadha xorta ayada cawradeedu waa fi salaati salaadda dhexdeeda maray ku jirtiye waa cinda alajaanibi rag ajaanib oo geeya markay ag joogto waa jamiicu badaniha waa jidhkeeda oo dhan waa inay qarisaa ila alwajha walkafayn wejigaa iyo labadaa kaf mooyaane wejiga iyo labada kaf ayuunbaan ayagu cawro aan ahayn xagga salaada inkastoo markaa khaarija salaa ay leeyihiin ajaanib agteeda xata alwajhi waalkafayn cawro ayay markaa noqonayaan waana xadiida marka aynu tilmaamaynay ayuunbaa markaa loo deliishanayaayoo sida xadiidka abu daa'uud iyo bayhaqiya ay warinayaan ee sanadkiisana walowna daciifiyey atusali lmar'atu fii dircin wa khimaar nebiga la weydiiyey diracoo markaa maradaa dheerah iyo khimaarka madaxa la saaraya ma ku tukan kartaa markaasaa nebigu sala allahu calayhi wasalam oo laysa calayha isaar aan markaa googarad hoose aanay qabin markaasaa wuxuuhi idaa kaana dircu saabiqan hadduu diracaasi markaa mid dheer oo markaa waasica yahay oo gommadaheeda xaggiisaa damba qarinaya waa markaa waa ku filan yahay marka waa in eh, cidhbahoodii iyo lugahoodiiyo markay tukanayaan dee ay qariyaan wa cinda maxaarimihaa marka ay dumarka ragga maxaarimtooda ee sida aabbood iyo walaalkii iyo abtigii iyo adeerkii iyo dadkii aan geynin markay ag joogaan dumarku cawradoodu maa bayna surati wa rukba waa xudunta iyo jilibka inta ka dhaxaysa weeye wixii marka ka sarreeya ama ka hooseeya ayagu cawro noqon maayaan waana mas'ala madhabka lafdiisu uu isku khilaafsan yahayoo wej baa odhanaya aad mooddana kan inuu ka roon yahay maa yadharu cinda almihna cawrada markaa dumarku markay maxaarimtooda la joogaan waa wixii muuqanaya markanay shaqaynayaan ee markaa curcuradoodaas iyo qoortooda iyo kuwabkoodaa hoose iyo inantaasu weeyaane markaa in la yidhahdo xuduntiyo labada low wixii ka dhexeeyuunbaa cawrooyinta kale maxaarimtu way eegi karaan waa masale iyada lafteedu adag wayucfaa waxaa la cafinayaa oo aan dhibaato sharciga lahayn can dami maa laa nafsa lahu saa'ila dhiigga waxa aan lahayn dhiig dareera wa can waniimi dubaabi duqsiga xeerkiisuna isagana waa macfi wa can damilbatharaati findoobyada ama finanka ila wejiga ka soo baxa dhiiggooduna isaguna waa macfi qaliilihi wa kaiirihi intiisa yari indiisa badan wa can qayxi damaamiili ka soo baxyada malaxdoodiina waa macfi wa sadiidiha iyo mililkeedii wa canilqaliili iyo intii yarayd ee min dami alajnabiyi ajnabi dhiiggii ah, ila alkalba waalkhinsiira ayga iyo doofaarka mooyaane waxaa sheekhu halkan uu inoogu sheegayaa waxyaalo markaa salaadda dhexdeeda iska macfiya oo nijaasooyin ha ahaadaan haddana waxyaalo ay adag tahay markaa iska ilaalintooda oo deetana culimmadu ay ku tilmaameen mar haddii mashaqo iyo dhibi ay ku jirto iska ilaalintooda inay macfi weyn li'anna almashaqata tajlibu taysiir waa qaacida fiqhiya mashaqadu waxay keentaa fudaydin waxa uu markaa sheekhuuhi wayucfaa nusakhuna way ku yar kala duwan yihinoo insha allahu tacaala waan tilmaami doonaa nusakha iyo waxay ku kala duwan yihiin wayucfaa waxaa la cafinayaa can dami maa laa nafsa lahu saa'ila can dami maa shay dhiiggiisa laa nafsa dhiig saa'ilatun oo direertaa lahu aanay u sugnayn waxa iska macfiyaa oo aan yacni hadday jidhkii iyo maradii iyo qofka ay ka gaadhaan aan salaaddiisi iyo cibaadadiisii waxba ka yeelaynin dhiigga shayga haddii xubin laga jira dhiig dareero aan lahayn yacnii sida imminka duqsiga oo kale haddii aad xubin ka jarto dee dhiig waa yeelanaya ama kaneecada oo kale ama tagwida oo kale ama kutaanka oo kale dhiig waa yeelanaya laakiin dhiig dareeraya oo sida haddaad xayawaanka kale aad sarto oo kale dhiiggu dee u dareerayo oo adiga hadday wax kunsareen dhiiggaagu dareerayo dhiig dareero ma leh marka waxyaalaha noocaasoo kale ah dhiiggoodu ayaga way iska macfiyo oo dhib ma laha oo dee waataynu soo maraynay duksigii markuu sharaabu ku dhaca la gelinayey waa macfi bay leeyihiin nusaha qaarkood baa odhanaya wayucfaa can maytati maa laa nafasa lahu saa'ila ee sawaabkuna waxa weeye inay tahay waa can dami maa la nafsa lahu saa'ila le'anno hadalku hadda waxaynu ka hadlaynaa arrimaha macfiga ah, salaada bakhtigaas isagu wuxuu macfi ahaa markaynu xaggii biyaha joognay ayuu macfi ahaa markaa nuskhada wacandami maa laa nafsa lahu saa'ila kaas ayaa markaa xoog badan oo sawaaba wa can waniimi dubaab wa yucfa can waniimi dubaab duqsiga markaa xeerkiisii iyo wixii la midka ahaa ayaguna weyska macfi wa can damilbasaraati basaraadka dhiiggoodii basaraad waa jamcu basra basrana waa ka soo baxyada wejiga weliba findoob baa la yidhaahdeeoo dhallinyarada iyo doobabka ayay ku badan yihiin finaankaasi wejiga ka soo baxaan markaa findoob bay markaa culimmadu ay odhan jireen markaa basaraadkaasina ayagana dhiiggaa yaree ka yimaaddaa hadya golalo dhallinyaraduna dee inay markaa iska gooyaan iyo waxbay doonaan ayaguna qaliilihim wa kaiirihim waynu arki doonnaa haddaanu isagu ficil ula imannin intiisa yar iyo intiisa badaniba isaguna waa iska macfin wacan damil baraakiisi bay nusaqa qaarkood odhanayaan baraakiisna waxaa weeye baashan tagfida la yidhaahdaa ama boodada la yidhaahdo baashan yare halista ahee aadka haddana u yar haddana markay koos marto had moodaysa inuu awr koos maray ee markaa qaniyada kulul ee taas weeye markaa baraakiistu sawaabkuna waxa weeye basaraadka nuskhada basaraadka odhanaysa le'annu damulbaraaqiisi wuxuu ku jiraa wayucfaa can dami maa laa nafsa low saa'ila isagoo halkaasuu gelayaayo amsiladiisa iyo tusaalayaashiisa ka mid weeye markaa can qaliili qaliili wa kasiiri intiisa yar intiisa badanba ayadana waa la cafinayaa waxa kaloo la cafiyaya waa can qayxi damaamiil damaamiil waxa weeye waxyaalahan jidhka ka soo baxa ee kuusnaada ee hoostana markaa malaxdu ay kaga jirto ayaa damaamiil laydhaha marka waa ka soo baxyadaas oo kale ayaynu odhan karnaa damaamiishaasina iyagana madaxdoodu iyadana weyska macfi wasadiidiha iyo mililkeedu iyaduna waa macfi oo inta aanay markaa dee malax noqoninna sadiid iyo markaa milil bay noqonaysaa haddii markaa dee ay markaa madaxiisu rogtana qayxi bay noqonaysaa ayaduna waa shay iska macfiyahoo li'annahu yashuqu lixtiraasu canhum falow lam yucfa canhu shaqa wadaaqa waa waxaan la yska ilaalin karayn oo dad kale inta badan ku samaysmaa haddii laydhaha layska ilaaliyo dayq iyo mashaqo ayaa ka imanaysa walmashaqatu tajlibu taysiir laakiin waxaa shardiga ah bay leeyihiin markay macfi noqonayaan wax kaloo ajnabiya tan isaga qofka ka timi mooyaane tu kale waa inaanay ku darsamin waxaa kaloo yidhahdeen meesha markii uu soo baxaya uu ku sugnaadayna waa inaanu ka guurin wax dee qofku isagu ficiluu iskaga keenay dhan waa inaanay noqonin hadduu qofku isagu ficil iskaga keeno dee ayadana macfi noqon mayso wa canilqaliili intii yaraa ayaa iyadana macfiya min dami alajnabiyi ee dhiig ajnebi ah dhiig markaa aan isaga qofka ka imanin waa dhiiggii markaa cid kale kaga yimi ama laakiin isagaba ka yimie laakiin halkuu markii hore ku sugnaaday intuu ka tegey markaa meel kale ku dhacay markaana waxaa loo ictibaarinayaa uun dhiig ajnebiya ah, ayaa loo ictibaarinayaa kaasina isaguna intiisa yari waa macfi nusaga qaarkood baa wakhayrihi raacinayaa iyada lafdeeda waa laga roon yahay la'anno hayrulajnabi oo markaa isaga kii qofka isaga dee markuu fara badan yahayna bishuruudin marka laga helaabaa la cafiyaa haddii markaa shuruuddaa la waayna intiisa yar ayuunbaa iyana macfi noqotee imminka waxaa laga hadlayay waa kaa ajnabiga qofka ka baxsan ila alkalba waalkhinsiir ay iyo doofaar mooyaan iyo wixii ka dhashay ama midkood xayawaan kaloo daahira u ka dhalay isaga markaa macfi maha haba yaraadee waayo isaga kaa xukunkiisa ayaa adag faslun hadaakani faasilun mid inoo kala saaraya weeye fii ma taqadam wa fii ma saya'ti fii furuudi salaati salaadda faralyaalkeedii ama arkaanteedii ayuu halkan inooga hadlayaa wuxuu sheekhu uhi furuudu salaati salaadda faralyaalkeedu sabcata cashara waa toddoba iyo toban waataynu soo tilmaannay fuqahadu ama siiba qoryahan shaaficiyadu markay arkaanta salaadda tirinayaan qaarba in bay markaa ka dhigaan qaar baa saddex iyo toban ka dhigay minhaajka oo kale waya tumaaniinada meelahan afartaahee ay dhacdo xasilloonidu ayaa hay-a taabica lirukni hayaara rugniga raacsan oo aan laga maarmaana bay ka dhigayaan kuwa qaarkood hal rugni unbay ka tiriyaan qaarkood shan bay ka tiriyaan arkaanay tubaanadaasaynu safiinatu salaadii ku arkaynay qaar afar ayay ka soo qaadaan labasood bay meel ka dhigaan qaar baa markaa niyatulkhuruuj ku dara yacnii waana khilaaf markaa iska lafdigan wax weyne aanay ku sii jirin markaa furuudu salaati sabcata cashara waa toddobiyo toban buu yidhi arkaanta ama furuudda badidoodana waxaa loo deliishadaa xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan ee almusiyu salaata ku caam baxay ninkii salaaddiisa xumeeyey waxaana xadiidkaasi uu yahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam masjidka ayuu soo galay nin ayaa dabeeto soo galoo isna ka soo dabagalay ninkii baa tukaday markaasuu u yimi oo markaasuu rasuulka sala allahu alay sl salaamay nebigu sala allahu alay sl salaamtii ayuu ka celiyey markaasaa wuxuuhi irjic fasalli fa innaka lam tusalli orod oo noqo oo tuka waxba maa tukannine ninkii waa noqday waa tukaday siduu markii hore u tukaday nebigii sala allahu calayh wasalam ayuu yimi waa salaamay nebigu salaandii ayuu ka celiyey wuxuu haddana mar labaad ku yidhi irjic fasalli fa innaka lam tusalli orod oo soo tuko noqo orod soo tuko waxba maa tukanine saddex jeer ayuu ninkaas sidaa ugu celiyey oo ugu tukaday oo ugu soo noqday oo mar walbana nebigu yidhi noqo waxba maa tukanine markaasaa uu yidhi waladii bacasaka bilxaq ilaahay xaqaa kugu soo saaray baan ku dhaartay anugu sidaa ka wanaajin kari maayo sidaasi aan ahaynoo garanayana ma karayaa ma jiro ee haddaba ii bar buu yidhi markaasaa nebigu sala allahu calayh waslam wuxuuhi idaa qumta ila asalaa markaad salaadda u kacda fakabbir allahu akbar dheh uma qra maa tayasara macaka min alqur'aan qur-aanka wixii kuu fududaada kadib akhri uma arkac rukuuc xataa tadma'ina raakica ilaa aad xasishid adigoo rukuucsan uma arfac madaxaaga kor u soo qaad xataa tactadila qaayiman ilaa aad qumaatii isu taagtid adigoo taagan uma sjud sujuud xataa tadmayna saajida ilaad xasishid adigoo sujuudsan uma arfac haddana sujuuddii ka soo toosoo madaxaaga kor uga soqod xataa tadmayna jaalisaa uma afcal daalika fi salaatika kulliha salaadaada oo dhan markaas sidaa samee rawaadka qaar waxay tilmaameen inuu ninkani tumaaniinada iyo ay ahaydoo salaadda uu dedejinayuu fudaydinayey haddana nebigu sala allahu calayhi wasalam isagoo dee rugni ama laba rugni xumeeyey ma odhanin irjic fasalli fa innaka lam tuxsin isalaa maad wanaajinin ma odhanin wuxuu yidhi waxba maa tukanin markaa qofku hadduu salaadda dee rugni ama qaar ka mida hadduu qofku xumeeyo oo uu hagaajin waayo waxa ay ka dhigan tahay inaanu tukannin markaa salaadda in lagu dadaalo aqoon loo yeesho arrin aad iyo laxaad laga maarmaan u wey alawalu ka ugu horreeyaa anniyatu waa niyu fa in kaanat isalaatu haddaba salaaddu fardan hadday tahay wajaba qasdu ficlihaa ficilkeeda iyo samaynteeda waqasadkeedaa waajibaya wa tacyiinuha cayinideeda iyo soociddeedaa waajibaya wa niyatu lfardiyati dhiya faralnimo ayaa waajibaysa min albaaliqi kii qaangaarkaa xaggiisa wain kaanad naafilatan mu'aqatatan hadday tahay salaad sunno ah oo wakhti loo yeelay kalwitriba weeyaane ow daata sababin ama salaad sabab lebay ahaatay kalkusufi waa madoobaadkii oo kalabe wajaba qasu ficliha iyo wa tacyiinuhaba waajibaya wain kaanad mutlaqa haddii ay sunno markaa la sii daayey tahnayna wajaba qasdu ficlihaa baa waajibaya faqad oo keliya waxau sheekhu leeyahay alawalu anniya rugniga ugu horeeya waa niyo li'annahu innama alacmaalu binniyaat nebigeenu sala allah alay sl wuxuuhay acmaal waxay ku ansaxdaa waa niyo inaad iska taagan tahay inaad qur-aan iska akhrisanayso inaad jimicsanayso iyo inaad tukanayso waxa ku kala saarayaa waxa weeye hadba niyada aad leedahay markaa qofku waa inuu salaaddii niyeeyaa waxa manwigaahee la niyeeyaana sidaynu safiinatu najaagiba ku soo maraynay waa saddex qaybood oo imaa fardun imaa inuu yahay sunne lagu dabray waqti ama sabab inuu yahay sunno iska mutlaqahoo aan sabab iyo wakhti toona lahayn hor alla uunu u tukanayo haddee wuxuu dhi fa in kaanat isalaatu fardan hadday salaadu tahay faral miduu ku nadray baata fardu kifaayaata qalla ha ahaato wajaba waxa waajibaya qasdu ficlihaa saddex arrimoodoo ka koowaad waa qasdu ficlihaa samaynteeda waa inuu qasdiyaa oo inuu samaynayo oo uu tukanayo waa inuu niyeeyaa wa tacyiinuhaa waa inuu cayinuhu soocoo salaadda ay tahayna waa inuu soocuu salaadihii kale ka soocaa oo inay subax tahay inay duhur tahay inay casar tahay waa inuu ayadana niyadda geliyaa salaadda uu tukanayana iyana salaadihii kale ka soocaa wa niyatu alfardiyati min albaaligi mid qaangaadhi markuu tukanayo faralnimana waa inuu niyeeyaa laakiin sabi marka uu tukanayo iyadaa faralnimaynu niyeeyaa waxba ma saarna le'annu salaadu isaga faral kuma aha laakiin qofka qaangaarka ah rag iyo dumar midkuu doonabaade faral tukanayaa faralnimo inuu niyeeyaa waxa weeyaan waa shardi ay leedahay niyadu waana marka qoladan ku talafudaysee ku hadlaysee tidhaahdo talafudku waa sunne saddexdaasi waxay isugu imaan waa halkaydhaa usalli farda duhr eeg usalli waxay markaa u taagan tahay qasulficil tacyiinkiina waa duhran faralkiina waa fardantaa intaasaad niyada gelinaysaa inaad ku talafudo lagu dhawaaqo ayada nebiga sala allahu calayh wasalam iyo saxaabadiisii kama sugnaa laakiin inta intaad niyada gashato ayaad allahu akbar odhanaysaa wain kaanat naafilatan muwaqatatan hadday tahay salaad sunnaahoo la wakhtiyeeyo wakhtile kal witr waa salaadan witriga cishaayga ka dambaysa rawaatibtan salaadaha la socda ama qabliye ha ahaato ama bacdiye ha ahaato mid ka horraysa ama mid ka dambaysa ciidihii duxadii oo kale weeyi ow daata sababin ama waxay aatay salaad sabab leh oo sabab wakhti go'an male laakiin sabab marka la helo ayuunbaa la tukada kalkusugi waa madoobaadkii dayaxa macadceedda roobdoontii wajaba waxa waajibaya markaa laba arrimooda qasdu ficliha samaynteeda inuu qasiyo wa tacyiinuha iyo inuu cayino u sooco oo salaadan aadimka cishaay dabadii tukanaysaa ma witrigiiba ma labadii ragcadood ee cishaayiga dabadiiba waa inaad kala saartaa taasina waa tii labaad wain kaana naafilatan mutlaqa haddii ay tahay salaad sunnaahoo mutlaqa ah almutlaqa waa ta aan wakhti iyo sababtoona lahayn hor alla uun qofku isagu isagala kaxay wajaba qasdu ficlihaa faqad waxa waajibaya markaa samaynteedanuun inuu markaa u qasiyo ayaa waajibaysaa niyadu markaa saddexdaas qaybood shayga la niyoonaya u qaybsamaa ayay iyaduna ku kala duwan tahay ahaani ka labaadna waa takbiiratu lixraam waa takbiirta iyo allahu akbartaa xidhashada wa huwa an yaquula waa inuu yidhaahdo allahu akbar wa yujzi'u waxa u gudaya allahu alakbar wayajib yajibu waxaana waajibaya an takuna niya inay tahay muqaarina litakbiiri takbiirta oo dhan mid la xidhiidhsan jamiicihi dhammaantiin waxa uu sheekhu leeyahay ahaani ka labaad ee arkaandii ama furuuddii salaada ka mida ah waa takbiiratu alixraam waa allahu akbartaa xidhashada ee ixraamna waxaa lagu magacaabayaa li'anno waxay sabab u tahay inay ka xaaraantinimayso ka hor wixii xalaasha u ahaa hadday cunto tahay hadday cabid tahay hadday hadal hadday iska socsoco tahay ayadaa kaa xarimaysa markaa takbiiratulxaraam baa la yidhi an yaquula waa inuu idhahdo allaahu akbar weeye wayujzi'uhu waxaana u gudaya allahu lakbar adaatu tacriif haddii uu markaa lafduljalaalaha iyo akbar haddii uu markaa kala dhex geliyo waxba markaa ayada ma yeelayso waana dee sidii xadiidku idaa qumta ila salaati fakabbir uu nebigu sala allahu alay slam ku yidhi ninkii saxaabiga ahaa waataynu soo tilmaamaynay shuruuddeeda yacnii ilaa labaatan ayaa lagu ta ilaa lix iyo toban safiinatu salaadka ayaynu ku soo maray istaag waa inay dhacdaa qiblada adigoo u jeeda waa inay dhacdaa waa inay carabiyo tahay yacni arkaantii faraha badnay ee safiinaha aynu ku soo marnay ayaa markaas u daliila ayaa loo shardiyayaayo laga maarmaana markaa in dib loogu noqdo oo la fahmo dariskeenna qaybtiisa hore inta aynoogu joogo